oo taagan radi allahu canhu ardaahu baa ninkii reer beni marwaan ee khudbada lahaa baa dadki inuu tukiyo la rabay baa si loo sugayu dadki intuu yimid meeshii buu horay mimbar loo soo dhigay buu ku tallaabsaday abu saciid baa dhab gacanta siiyey hadda waxaa lagu leeya mogtaha dadku waa xor iyo nin madaxa waa lala hadli karaa iyo wax reer galbeed galbeedkeena baad moodaysaan ninkii dhannaa ee magaalada haystay ee salaada gel yidi buu faraqa iska lalmiyey weli sii isaguna kama cabsanin nin kaloo saxaabada meesha jooga wuxuu yidhi amaa haada ninka abu saciid la yidhaahda faqad addaa maa calayhi alleh waajibkiisaa raa waa ka soo baxay ninkan haddaba yaha dambe nin madaxa warkada haddaad tiraahdo madaxa lalama hadlo mid walaba baafeedha kaga soo boodi <laughs> intaadan la gaarin madaxii caamo la gaarin mid wadada duuduuban baa ku soo geli laakiin saxaabadu waxay ahayd markii ninka madaxda munkarka laga qabto amaa hadaa faqad addaa maa calayhi wey ninkani waajibkiisii buu ka soo baxay waa loogu tahniyadayno waa loogu mahadcelin nin si fiican baad yeeshay baa la dhihi jiray mar hadday qadiyadu xaq u sheegitaan iyo erey lagu yidhaahdo ay tahay ninkanna cidnana ma xirin cidnana ma dilin cidnana ma garaacin cidnana intihaadha xafiiska si ay dhida looga yeeray maxasaa u yeeshay ribood iyo waraysi lagama qaadin oo askar lama daba dhigin muslimiintu xukunkooda saas ohaan jiray saa darteed mucaawiya radi allahu canhu wa ardaahu maalin maalmaha kamida buu istaagay madiinuu ka istaagay weliba wuxuu yihi xoolaha annagaa iska leh waa xilligu madaxda harwey ciddaan doonaanu siin ciddaan doonana waanu u diidi ninkii hadlana abaalkii baanu ka dharjin waa la aamusay maalinkii dambuu ku soo noqdooo sidii buu yihi waa la aamusay maalinkii saddexaad buu ku soo noqdayoo nin baa istaagay wuxuu yidhi bentawy xoolahana melihid aabbahaana ma laha ama xaqa ilaahay baad marin ama wallaahi seeftaasaan madaxa kaaga kaala dhicin macawi intaasu rabi qosal buu la dhacay wuxuu yidhi alxamdu lilaah waxbaan ka baqaye ma dhicin oo maxaad ka baqaysay nabiga wuxuu sheegay qolyo madaxoon juuq laga daba dhihi karin baa iman doono inaan kuwii hayiin kalean fiirinay hadda waa ogaaday inaan inaanan kuwii ahayn hadda waan ogaaday buui marka wuxuu ku faraxsan yahay intii la istaagay in la yihi bentawe xoolahana melihid dalkana melihid wax rabtana ma samayn kartid haddaad toosnaan weydo fedh eh, laad baan kaala daalaynaayo madaxaanu ku jaraynaa wuxuu leeyahy alxamdu lilah markaas hadda waxaa lagu dhihi waa xorriyad baa la sameeyeyo gaalaaba wax keentayo wixii laga baqaye mucaawiya uu ka baqay mulkun caduudunti baa gadaal ka soo batay allah mustacaan marka qadiyadaasi khudbada salaada khudbadu way dambaysaa kadib dhegaysigeedu farad maaha cala asaxiixi nabigu markuu khudbaynayo cala salaatu wasalaam ninkii raba ha iska galbado ha iska taga buu yidhi dadku markaasaa darteed cumuuman cid dhegaysatana waa in la helo waayo khudbadii haddii boqol boqol la wada dareerayaa loo akrin gidaarkii walidaalika culamada qaarkood waxay leeyihiin acyaanta maaha laakiin dad dhegaysta waa in la si khudbadii ay u dhacdo laba masalada labaad uu tilmaamay khubatayni laba khudbo wey jamaahiiru ahli اlcilmi min asalafi wاlkhalafi waxay ku tageen ciidu inay laba khudbo leedahay bal kaada an yakuuna ijmaacan masaladaa waxay ku sigatay qarka u saaran tahay inay noqoto mas'ale aan culimmada dhexooda khilaafka ka taagnayn hase ahaatee wax nas ah oo sariixa ma laha intaan oga khudbadii nabiga raggii wariyeyna wuu khudbeeyey maahane laba khudba maynan sheegin laba khudba maynan sheegin inuu dhexdooda fadhiistayna maynan sheegin laakiin laba khudboo sidii jumcada dhexda la fadhiisanayo baa sunno abay jamaahiiru ahli اlcilmi min asalafi wاlkhalafi yihaahdeen halka hal mas'alaa iman laba caamil baa tacaarud ka dhaxeeya waxaan rabaa ardayga aalibka ta aalibulfiqhiga hal masale inaan ku baraarujiyo masale waxaa jira markii kutubulcaqiida la joogo aada loo soo celceliyo laakiin masaa'ilkan oo kaleeto fiqhiga marka la yimaado marar badan dalabada ka hoos baxa kutubulcaqiida markaad joogtaan waxaad tidhaahdaan kan waan qaadanaynaa calaa fahmi salafi laakiin masaa'il fiqiga markay ku yimaadaan oo fahmu salaf masaladan say u fahmeen tisca wa bilmia boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ay meel maraan daliil ma haystaan baadhiho laad baad ku kicini labadaa inaa iswaafajisa arrin u baahan wey diinta calaa fahmi salaf marka la baabulcaqiida keliya miya mise caqiidatan wa camalan wa fiqan wey mas'aladani dad baa aada isugu taxallujiyey fuqahadii jamaahiirtoodii saa cid khilaaftay oo hal khudba keliya weye salafka inay ka soo helaan waxay u dambeysay muddo iyagoo daba socdo bal waxa sarkiisu sugan yahay inay soo helaan ku mashquulsan daahirka nusuusta haddii keligood la eegi lahaa khudba waaxid ay noqon lahayd laakiin isla nusuusta jamaahiiru salafi fahamkay fahmeeni laba khudbay ka fahmeen imaa inagu khudba waaxidada aan ka fahmaynaa waxsi ka yahay wa imaa iyagu fahamkay ka fahmeen baa waxsi ka ahaa labadaa adugu haddii laisubkaa barbardhigo anu waxay iila badan tahay haddii innaga iyagu kala fahmaan noqonno iyagaa wax inooga dhow xaggaa la inooga dhow yahay marka masaladaas labada khudb ah ha lagu daayo ciida laakiin alkhudba ninkii khudbeeyana de nas cad haddaanan haynin waad qaldantoo qalad baad samayso diinta meel kaga dhacday wax cadoon ku dhahana garan maayo ijmaacna ma hubo takbiirta salaad khudbada haddaba khudbada in loo takbiirsado takbiirta intaana gaarin mas'ala ku jirta halkaas khudbadani ma sidii jumcadii baa mimbar loo samayn hadyiga nabiga calayhi salaatu wasalaam ee sugan xaaje haddaynaan imanin lagu saleeyo mimbar lama saari jirin riwaayaadka mimbarka sheegayana ma sugna in dhulka iyadoo la taagan yahay dadka loo khudbeeyo baa wanaagsan laakiin culimmadu waxay leeyihin haddii ay dadkii bataan ama lays arki waayo ama meel koroo la istaaga keliya la maqashiin karaay waa lil loo jiideynayaa oo loo ogolaanayaa yukabiru fi اlأulaa tiscan wa fi الثaaniyati sabcan khudbada hore sagaal jeer buu allaahu akbar allahu akbar allahu akbar dhihi intaanu bilaabin khudbada labaadna toddobuu dhihi intaanu bilaabin masaladan xadiidkeedu kuma sugna fuqahaduna iskuma waafaqsana walidaalika masale daciifa weeyo xadiidkani waxaa kaana yukabiru fii adcaafi اlkhubati khudbada dhexdeeda uu takbiirsan jiray xadiid sugan oo asaxay maaha saa darteed khudbadu inay takbiiraad leedahay wax daliil a ah ma laha wayukabiru intaasi salaadii buu kaga baxay macnaheedeedu khudbadii markay salaadiina dhammaatay khudbadiina dhammaatay waa la kala dareeray weeye markii salaadii iyo khudbadu dhammaatana ciidduna soo gasho waxyaabaha salafka laga dhexlay waxaa ka mid a adtahniya in laysu tahniyadeeyo oo la isasalsalaamo oo haddii la rabo qoorta la galo oo la yidhaahdo ciid mubaarak la yidhaahdo oo ciiddan iyo nabad allah inuu gaarsiiye laysu duceeyo atahniyatu fi tahniya waa risaaluu ka qoray imaamu siyuuti kitaab buu ka qoray masaladaa lafteeda masalada usuulu tahani risaaladiisa la yihaahdo waana maطbuucan u malaynayaa marka masalada tahniya fi lciidi taqabal allaahu mina wa minkum lays yihaahdo haddii salafka laga dhaxlay laakiin xadii marfuuco ilaa xilligii nabiga anugu alayh salaatu wasalaam maanan arag intaasi waa khudbadii ciiddii ciidihii waa laba ciid اladxaa iyo ciid اlfiri takbiiraad waxay leeyihiin salaada ka baxsan takbiiraadkii salaada ka baxsanaa buu ka hadlayaa labada ciidood haddaba takbiirtooda marka lasoo uruuriyo uu tilmaami doonaay waa laba qaybood takbiir mulaqa iyo takbiir muqayada takbiirta mulaqa waa midaan wakti lahayn xilli bay bilaabataa xillina way dhammaataa laakiin waktigaa inta u dhaxaysa way furan tahay wey tii furaydee mulaqa ahayd buu soo hormariyo labada ciidoodba ay wadaagaan wayukabiru wuu takbiirsan qofku min guruubi shamsi laga bilaabo xilliga qoraxdu ay dhacdo min leylati اlciidi habeenkii ciidda ah ilaa an yadkula alimaamu imaamku ilaa uu ka galo fi salaati salaada wuxuu yidhi habeenka ciiddaa hadday qoraxi dhacdo ama ciidulaxa ha noqoto oo maantoo sagaal la soomanaa oo yowmu carafa ahayd baa qoraxdii dhacday habeenka tobnaad soo galay ama maanta oo shacbaan shaw ramadaan la soomanaa baa caawa bishii la arkay xilligaa laga bilaabo ilaa salaada ciidda laga galo waa waqti takbiirulmuطlaq ah weeye waxay u daliishadeen ilahay inuu yihi subxaana wa tacaala ciidulfitriga markii laga hadlayey walitukmilu اlciddata walitukabiru اllaha calaa maa hadaakum tiradii inaad dhammaystirtaan ramadaanka ahayd markaad dhammaystirtaanna aad takbiirsataan hanuunka ilaahay idinku hanuun ku takbiirsataan halkaa daahirka aayaddu waxaa weeye takbiirtu waxay ka ratibantaa ee ka dhalataa tamaamu ramadaan tamaamu ramadaanna qoraxdii u dambaysee dhacday buu ku taam noqday oo laylatulciidi baa la galay qoraxdaa dhacdee bishii la arkayna waa min shawaal baa bilaabatay haddaba tirada dhammaystir takbiirna dabada ugu xirbay jamaahiru ahlilcilmi ka fahmeen camalkii laakiin nabiga markii faahfaahinta al loo yimaado marka guryaha laga dareeree salaada ciidda loo socdo bay riwaayaad badan yihiin in la takbiirsan jiray laakiin takbiirka nasku hadduu midna sunnada ku sugnaato midna daahirka qur-aanka ku sugnaatahay labada macmuul inay noqdaan bay jamhuur ahlilcilmi qabaanoo ugu dhow sawaabka ama ciid uladxaa iyadana waa looga qiyaastay bay yidhahdeen qiyaasan calaa ciid ilfiri taasi waa takbiiratulciidkii mulaqa ahaa wey ciiddaasi siiqo gaara ma leedahay oo asaxday maya nabiga wax siiqaa oo gaar oo loo qaado oo ka asaxday ma jiro amaa saxaabada iyo taabiciintu siiq iyo qaabo badan oo kala duwan oo loo qaadaa asaxay asixitaankeeda macnaheedu ma aha si kale looma qaadi karana maaha sida iyaga ka asaxdayna waa loo qaadi karaa si ka duwanna waad u qaadi kartaa takbiirtana waa uun iyadu haalib inay noqotee kelimatu towxiidka shahaadada iyo tasbiixda iyo taxmiiddana waa lagu dari karaa oo daahir nusuus baa sheegtayoo markay xajka joogeen waa ciiduladxa waa ka yidhaahdeen yukabiru mina almukabiru falaa yunkaru calayh wayuhalilu mina almuhalilu falaa yunkaru calayh wayusabixu mina almusabixu falaa yunkaru calayh ninkii shahaadada qaadaya tawxiidka iyo ninkii tasbiix qaadaya takbiir qaadaya ninna nin kale lama yaabi jirin war waxaan ka daala isma lahayn dikriga iyo shicaarka muujintiisa wax weynaha siiqo gaara ma laha dadka hal mid yaan lagu laasiminin mid aad adigu baratay mid aan ahayn qofle haddaad aragtana de qoortana ha iska lalminin naftaaduuna laabtuyayna ku yar gubanine sida imaamu axmed raxima allahu tacaala markii la weydiiyey uu yihi samee siiqada takbiirta ka waran baa layihi aaaar inta loo soo taxay sugan markaasu wuxuu yihi arjuu an yakuuna fi lmri saca waxaan rajaynayaa arrintu inay waasacto oon dadka la ciriiriyin oo nin walba sida uu qaadi karaa uu qaado keliya waxaad ilaalisaa un erey macno qaldanna inaadan ku darin qaab siiqadeedii carabiga ka bixinayo macnaheeda aan bedelayana aadan ugu dhawaaqin intaan waya waxa muhimadda ah haddaba siiqadaa takbiirta sidii loo qaadaba muطlaqaa in la qaadaa la rabaa ilaa an yadkhula alimaamu fi salaati ilaa imaamku intuu yimaado imaamka d isaga logumaba talagelin moogtahay salaada xilliga la gelaya ka hor inuu yimaado dadku salaadaha inay horay u tagaan baa sunno ah wadaadka dadka tukinaya maahane isagu gadaal inuu ka yimaadaa loogu talagalay markuu yimaadabana horay salaada laga galo khuabkii iyo salaadii hadday sidaa noqdaan khuabulmarwaaniyaan iyadu meesha kuwa jirinba innaga hadda ciidaheenna bidacii baa ka batay ciiddii intii la sugaya maba la takbiirsan karo kolba wadaad baa mikrofoonka ku dhegiyoo hadli nin siyaasiyaa imanoo hadli oday baa imanoo hadli wadaad baa imanoo wacdiy qolyaa imanoo wax urursan war meeshiiba wax kalahayd noqotayba bidcadii reebeni marwaan baa musallayaadkeennii ciidda buuxiyey khudbadii la aqri'i lahaaba nin walba wuxuu le hadhow waa la kala dareer qisada reebeni marwaan wey gadaal uma dhiganayaan wuxuu le nin walba gadaal maa ka hadasha hadii la yidhahdo hadhow dadku way kala dareeri kule mas qisadii reebeni marwaan soo ma salaadaha musallayaadka ciidda khuabkan iyo muxaadaraadka ka horeeya ha laga daayo mid dhib ma laha baraarujinta dadka horjidkaa ka leexda waralkaasaa bannaanee mara war dadka idinkala hagaya raaca taasi khudbo ma ahane mikrofoonka dadka isgaarsiinaya ogeysiinaya masaalixdii laga shaqaynaya wey laakiin reer hebel murashaxooda wuu hadli reer hebel murashaxoodana wuu hadli reer hebelku qabiilna waa noqon karaan qabiilkaa taqiineen qabiiladana de xisbiyada magacyada la baxayna waa noqon karaan annana waa inaan hadallaa duqi magaaladaa yimid oo hadli musalaadka ciidka muslimiinta meelo kale markaa tagtana maayarkii magaalada ee gaalkahabaa loo yeeriyo isagaa horta muslimiinta ukhudbay salaada ciidinta ina tukanin marka waxyaabahan bidaca dadka ha laga daayo hala yimaado hala takbiirsado adkaarta ha la sii akriyo imaamku ha yimaado hala tukado khudbada hala akriyo ha la isu tahniyadeeyo hala kala danaysto wa fi ladxaa ciidul adxadana khalfa asalawaati almafruudaati waa takbiirtii muqayadkahayde wakhtiyada gaarkaa lahayd wey khalfa asalawaati salaadaha gadaashood almafruudaati waajibka ah salaadaha waajibka ah gadaashood bay leedahay iyadu laga soo bilaabo min subxi yowmi carafa maalinta carafa salaada subax markii la tukada maalinka sagaalaad salaada subax gadaasheedaa takbiirta la bilaabi salaada subax kadib waa la takbiirsan duhurka kadib casarka kadib casar kadib maqribka kadibna tii mulaqahayd baa bilaaban haddana markii la tukada ciidda ilal casri salaada casar laga gaaro min aakhiri ayaami tashriiqi ayaam tashriiqa maalinka ugu dambeeya maalinkii ciidda marka laga soo dareera wixii ka dambeeya ilaa maalinka saddexiyo tobnaad ciidul adxaada weeye intaas ilaa salaada casar ee maalinka saddexiyo tobnaad salaadaha gadaashooda baa la takbiirsanayaa wax marfuuca ma intaan ogahay laakiin waa un aaaar saxaabiya taabiciin laga wariyey wey intaa takbiirahaas la qaadayo hal mas'ale aan ku soo gebagabeeyo haddaan wax kale igu soo bixin baabulciidi takbiirta ma laysla qaadi karaa mise waa batalaqsioo nin walahoo meeshaada gaarka ah qaad wey masalada waa masale culimmadu waktigan dambe ay aada isugu hayaan wey laakiin imaamu shaafici iyo ragga lamidkaa madhabkan shaaficiyadu waxaa weeye in laysla qaado wey oo qaarna qaar ay qaadaan kuwo kalena qaadaan oo dadku codka isla helaan wey daahirka qowl imaam shaafici fii kitaabihi اlum sidaa wey in tafsiirta jamaaci loo qaado laba masale haddaba aan kuugu daro axaadiidta qaarkood daahirkooda marka la eego yukabirna maca almuslimiina marka la yidhaahdo maciyadu inuu nin walba iska qaadana way noqon kartaa in la isla qaadana way noqon kartaa labadaa macno midkood baan saari oon ku jirin meesha haddaad tiraahdana daliil bay u baahan xilligii salafkii anugu iyo fuqahadii hore wax yidhi la islama qaadi kara maba aragba imaamu shaafici in laysla qaadayuu tilmaamay laakiin fuqahadii kale wax hadal ka duwan yihi oo laysla qaadi maaye yihi anu horta ma arag ciddii aragtayna bal way keeni doontaa haddaba haddii xadiidka daahirkiisi uu yahay qaar ba waxay u deliishadeen qisadii cumarna cumar minuu takbiirsan jiray dadkao dhan baa ka daba takbiirsan jiray xataa tartaja minan ilaa mina gilgilato waxay isweydiiyeen qaarkood yidhaahdeen codka hadduusan isku dhicin de dhawaaq koru baxo wax gilgilamo yeelan karto codkii baa isku dhacay waxaan kusoo gebagabeyn midna wax walbaba samaynayo xataa waan isku daynay mararka qaarkood in la takbiirsado baashii way socon weyda fagaaraha marka la yimaado xataa ninkii lahayaan laysla qaadin isagoo bartanka kaga jiru baad arki dee intaasoo qofoo takbiir qaadaya adigii way kaageen man kana hadduu gaar u qaada kana gaar u qaada kana gaar u qaado ilan hareerahaagaa la fadhiya nin walbana kor buu la dhawaaqayaa wixii waaba isku dhex darmanayaanba marka masaa'ilkaas noocaas oo kaleetaa dadka cusri iyo ciriiriyaan la gelin kobe laakiin madhabka shaaficiyadu waa in la qaado wey wax daliil cadow burinayana ma hayo daahirka naskuna sidaasuu ila dhow yahay culimo warka duwan tiriroo salafkiyaana maba aanan aragba wax laga na tirahdaan wadaadku wuxuu u inu shaaficiyada garab siiso tiradaaba laga yaabaa faslun wa salaatu lkusuufi maxaa la gaaray faslun wa salaatu اlkusuufi sunnatu muؤakada wa salaatu اlkusuufi salaada qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadku sunnatun weeye muؤakadatun la adkeeyey halkan wuxuu ku caddaynayaa qoraxdu markay madoobaato horta waxaa sunnaa salaad in la tukado sidoo kale dayaxu markuu madoobaado waxaa sunnaa salaad in la tukado nabigaana tukaday calayhi salaatu wasalaam xilligiisii oo qorax madoobaad dhacay hal mar bay qoraxdu madoobaatay inta riwaayaadka aan ku hayno nabigu uu tukaday sala allahu calayh ali wasalam laakiin si guud buu wuxuu inoo yidhi arrimahan oo kale haddii aada aragtaan salaad tukada salaadu inay sunno tahay waxay u deliishadeen laba arimo midna waa u deliishadeen oo xadiidkii acraabigay deliishadeen oo laa ilaa an tatawaca in salaatulciid ku soo maray horteeda xadiidka nabigu calayh salaatu wasalaam uu leeyahay haddaad qorax madoobaadkaa iyo aragtaan fafzacuu ila salaati salaadda u argagaxa uu yidhina waxay yidhaahdeen xadiidkaasi sunno weeye min baabi sunna waxaan ku garannay bay yidhaahdeen kow xadiidkaasi wuxuu sheegay shanta salaadood keliya waajiba xadiidkanna waxaa ka muuqata nabigu calayi salatu salaam wuxuu yidhi ilaahay barya oo takbiirsada oo tukada oo sadaqaysta inta kalena waa wada sunno tan iyada keligeed wax waajibiyoo ka soo dhex saaraaye ma jiraan bay yidhaahdeenoo iqtiraanka waxay dhahdeen walow ay daciifo tahay dalaalat اliqtiraani oo waajibkan intaasoo sunnuhu u dhaxeeyaa qaarna ka horeeyaan qaarna ka dambeeyaane kuwaa uun sunnadee uu ku dhex jira la xugun ha noqdo walow asalka dalaalat اliqtiraani cinda jamhuuri ahli اlcilmi biاlusuuli ay daciifo tahay haddana waxay yidhaahdeen qariine xoogeynayso waxaan haynaa ah xadiidka laa ilaa an tatawuca calaa kulli xaal sidaasay jamaahiiru ahlilcilmi qabaan lkusuufku inay sunna mu'akadaa ah tahay haddaba qoraxdu inay madoobaato iyo dayuxu inay madoobaadaan xilligii nabigaay dhacday sal allah alah ali wasalam carabi waxay rumaysnaan jirtay wax soomaalida baaqi ku ah ama u soo doolay qoraxdu iyo dayax hadday madoobaadaan qoraxda waxay dhihi jireen markay madoobaato ama qof fiican baa dhintoy ka murugaysan tahay ama mid khayr beela ah dunida ku soo biirayoo dhasho ay ka ka walwalsanta ka walbaharsan tahay maalinkay madoobaatee waxay ku soo beegantay maalin wiilkii nabiga cala slam ee ibraahim ahaa uu dhintay markaasa waxaa la dhexmaray huuhaadii la rumaysnaayo kasafat ishamsu limowti ibraahiima baa layidhi ibraahim baa dhintayoo markaa qoraxdii way walwasho way murugooto way way madoobaatay nabigu khudbadiisu wuxuu ihi ina ashamsa waalqamara laa yankhasifaani limowti axadi walaa lixayaatihi waxbaa dhashay waxbaa dhintay midna lama madoobaadaan inahumaa aayataani min aayaati illaahi yukhawifu llahu bihimaa cibaadahu waa aayad aayadaha ilaahay kamidoo midoo addoommada lagu cabsiinayo cabsiintaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay qur-aanku wuxuu inoo sheegay goortay qiyaamadu timaado in waxyaabahan hawada hor jiray iftiimayoo dhan iftiinka laga qaadi ida shamsu kuwirat waida nujuumu nkadarat soo dhihin qoraxda iyo waxaan oo dhan waa la duubi doonaa waa la burburin doonaa iftiinka ka tegay madoobaatay waxay astaan u tahay lagu xasuusinayaa maalinta iftiinka laga qaadi doono ee qiyaamadu ay iman doonto dunidoo qaraabi doonteed iska halmaanteed wax ku mashquulsanayd baa qoraxda iyo dayaxa lagugu xasuusinayaa inay qiyaamo soo socoto inay weligeed iska iftiimi doonine mar nuurka laga qaadi doono madowgeeda ka waran lasii sii saadaalinayaba hadda waxba ka bedeli maayo aayad aayaadka min aayaatillaahi ka mid inay tahay wax walbana ilaahay asbaabbuu u yeelay in la ogaada qoraxda madowgeeduna cilmulgeyb ka mid maaha in la sii garto ama intii horee tagtay la sheego taariikhahoodii ama kodonka saree soo socota inta jeeray madoobaan doonta la sheegaay wax la yaabana maaha wax qariib iyo cilmulghaybana maaha waayo ilaahay baa sheegay qur-aankiisa ku sheegay qoraxdiiyo dayaxu xisaab bay ku socdaan ashamsu waalqamaru bixusbaanin xisaabtuna waxay keenaysaa in la qiyaasi karaa wareegoodu wakhtiyada isku soo beegmi karaan iyo qaabka ay isugu soo beegmi karaan hadba ninku intuu xisaabta noocaasa daqiiq u yahay aada u yaqaano way saadaashiisu rumowdaa marka qadiyadan lasii sheegayaay waa mas'alo xisaabeede wax sii weyn maaha culimada muslimiintuna qadiyadaasi xilli kun sano laga joogay ka hadleen masaladu masale xisaabeed inay tahay ee masale cilmulgeyb weligood ba ku darinba innagunbaa hadda waxoogaa nagu cusub tahayo wixii quruntii tegay ay ka hadleen dhulkana sidii ukun ahaan buu u samaysan yahay iyo waxani waxbaa warwareegi iyo waa aahaarta ibni cabaas iyo saxaabadii ka sugnay radia allahu canhum wa baa hadda innaga wax cusub iyo wax reer galbeed soo saareen iyo wax waxaa weeye falakiyiin cirbixiyeen soo sheegeen iyo baa laynooga dhigayaa cilmigeenni hor iyo taariikhdii baan gadaal markii layna qabsaday baa gadaal waxooga gaariga laynaga saaray marka masalada qoraxda madoobaashadeed in la ogaaday aayaddii ay ahaydna waxba u dhimi mayso oo madowgeedani wuxuu astaanu yahay dunidan in wax iska bedeli doono sidaana ayna sii ahaan doonin xilli qoraxdu ay banjartana ay iman doonto oo fiyuusyada korontada inta laga siibo uu midabka iyo nuurkuna ka tago dunidanna ay isbedasho sidayna noqonin qiyaamana timaaday tilmaamaysaa taasi hadday timaado waa ilaahay in loo noqdee dadku hadda daawashaa loo tagaayo waa la sii sheegay balaan arkoon daawado iyo sheekaa laga qaada wax badan baa dadkii la halmaansiiyo dabiici baa lainooga dhigay oo wax laga cabsadaba inaynan ahayn si damiirkii iimaanku ku noolaan lahaa loo baabiiyo haddaba sunnada mu'akadadiihi iyana waa fain atat faatad hadday tagto tagitaanka intaan la gaarin waxaa ka fiicnayd bay yidhaahdeen qaarkood sida loo tukanaya inuu soo hormariyo hase ahaatee salaadii ciidda hadday tagta waa la qadeeyaa laakiin kusuufku fain faatad hadday kaa tagto lam tuqda lama qadaynayo waayo in la qadeeyaay xil munaasabad bay lahayd qoraxdana waxaa layidhi salaada tukada ilaa uu wixii ka faydmo baa salaada hal la wada yidhi waa salaad waktigeedu ku xiran yahay jiritaankiisa oo hadday faydanto aan la tukan karin yusallii wuu tukanayaa likusuufi shamsi qoraxda oo madoobaatay iyo wakhusuufi اlqamari dayaxa oo madoobaadayba ragcatayni laba ragcadood buu tukanayaa salaada kusuufka iyo qorax madoobaadku midna salaadahay la wadaagtaa midna salaadahay kaga duwanta haddii laba sujuudo salaadahay lamidta oo sujuudda iyo adkaarta iyo laba sujuudood iyo fadhi udhexeey iyo ataxiyaad iyo salaadaha kale iyo salaamu calaykumta iyo salaadaha kale la qabtaa iyo allahu akbarta hore iyo faatixada hore la akrinayo mid bay si duwan tahay laba ragcadood baa tukatay ragcad walba laba rukuucood bay leedahay ragcad hal rukuuc la taqiinayso maaha salaatulkusuufku waa maya laba salaadoodba janaazaduna rukuucba ma laha salaatulkusuufkana laba rukuucood bay leedahay soomaalidu siday qur-aanka u odorosi jireen hadday u odorosaan janaasada rukuucdeedii kusuufkaa xoogay bay dhihi lahaayeen soomayna dhihin baraaca bisinkeedii suuratanamal baa xoogtay soo sheekada soomaalidu ma samayn taasoo kale tanna way samayn lahayn baan u malayn rukuuc ragcad kasta laba rukuucood iyo laba qiraaco iyo laba faataxiya laba waxaa ka dambeeya bay leedahay salaadda waa la xihan istiftaaxaa la samayn faatixadaa la akrin suurad ka dambaysooo dheer baa la akrin waa la rukuuci waa la soo toosi faatixaa la bilaabi waa la akrin suurad dheer baa dabada loo geli waa la rukuuci markaasaa sujuudda loo gudbi hal ragcad baa la tukaday ii fii kulli ragcatin ragcad kastaba qiyaamaani laba istaag bay leedahay yuilu lqiraaata akhriska wuu dheeraynayaa fiihimaa labadooda wa laba rukuucood bay leedahay yuilu tabiixa tasbiixdana wuu dheeraynayaa fiihimaa labadoodaba duuna sujuudi laakiin sujuudda aada loo dheerayn maayo iyadu intii hore wax ka duwanna ma laha haddaba ragcadaha salaadaha riwaayaad badan baa soo arooray salaatu lkusuuf imaamu muslim fii saxiixiyaana duruq kala duwanoo badan ma laba rukuucood bay leedahay ma saddex bay leedahay ma afar bay leedahay intaba riwaayaad baa ku soo arooray laakiin hal qaacido qabso waaqicadu hal mid hadday tahay waxa dhacayna hal mar wax dhacay uu yahay wixii dhacayee halka mar dhacay ka sheekayntiisii su u dhacayna siyaabo kala duwan loo sheego hal midunbaa saxa salaad nabigu hal mar buu tukaday alai kusuufka riwaayaadkuna waxay soo guurinayaan qaarkood ruwaadu laba jeer buu rukuucay bay ku keliya qaarna saddex buu rukuucay dhaheen qaarna afar buu ragcad walba rukuucay qaarna shan buu ragcad walba rukuucay yidhahdeen suuragal ma aha halkii salaadee kusuufee nabigu intuu noolaa uu tukaday calayhi salaatu wasalaam inuu laba ruan rukuucay suuragal maaha walidaalika riwaayaadkaasoo dhani waa hal riwaayo asaxda inay soo hartaa inta kana dacaaf noqdaan hadday dhici lahayd nabigu dhowr jeer inuu salaatulkusuuf tukaday dhowr jeer baan ku kala xambaari lahayn marna laba goor buu rukuuca marna saddex buu rukuuca marna afar buu rukuuca la dhihi lahaa laakiin waxaa hubaaloo itifaaqa hal mar bay dhacday kusuuf xilliga nabig alai slam halkaa mar buuna tukaday halkii mar inay shan jeer qaab kala sheegaay war socon maaha walidaalika asaxu riwaayaati waa rukuucaani faqad inta kalena waa dicaaf mid waliba cilal bay leeyihiin walow kaana bacduhaa fi sixaaxi sixaaxuna axaadiida ay wariyaan saxiixu ku jiraa keliya maaha hadday aimada saxiixeynku manaahijtooda waxaa ka mida xadiidka hadday riwaayadii saxiixayd sheegaan oy riwaayaad yar yarahoo ka duwan daba dhigaan waxay u keeneen riwaayaadkaa inay cilad leeyihiin ee taa hore ay asalku tahay waxa la cuskanayo waana sida ku badan imaamu muslim fii saxiixi riwaayadkan badankoodna isagaa wariyey alaa kuli xaal masala masale xadiisiyo baab kaleehe labadaa rukuucoodunbaa asaxay rukuuc walba marka laga soo toosato hore iyadana qiraa'adii baa dib loo bilaabi salaadaha waa la dheerdheerayn ilaan qoraxdu intay ka caddaanaysa iyo dayxintu ka caddaanayaan la rabaaye nabigu maalintuu tukiyey calayh salaatu wasalaam aad buu qiraada u dheereeyey saa darteed baa waxaa la rabaa qiraada in la dheereeyo rukuucda la dheereeyo taagdiga kasoo tooska la dheereeyo haddana akhriska kale la dheereeyo rukuucda kale la dheereeyo sutoositaanka la dheereeyo laakiin ragcadda dambe iyo tan hore tan horaa dheer tan dambaa waxyar ka gaaban labadaba laakiin waa dheerdheeryihiin dheerarka maxaad u malaynaysaan ragcadda hore waa suuraة oo kale in lagu akriyo ragcadda labaadna waa suuratu aali cimraan oo kaleeto dhib haddaad taagnaan weyda fadhiiso maxaa dhiboo ku jira haddiiba lagu yihi sunna mu-akada oo dad tukanayaanna haddaadan kaba bixi karin iskaba joog iskaba joog hadaadan ka bixi karinba wayakhubu bacdaha wuxuu khudbaynayaa khubatayni laba khud khudbaynayaa daahirka xadiidku waa inuu hal khudba nabigu khudbeeyey calayhi salaatu wasalaam maana marka uu leeyahay markii uu salaadii tukaday baa wuxuu salaaddii ka baxay qoraxdoo caddaatay dadku u khudbeeyo xamdiga ilaahay iyo ammaantiisuu ku bilaabay waa markaa markuu yidhi ina ashamsa waalqamara laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaatih inamaa humaa aayataani min aayaati illaahi yukhawifu allaahu bihimaa cibaadahu faidaa raaytum dalika fafzacuu ila salaati faidaa raaytum dalika fakabiruu fadcuu waqabiruu watasalluu watasadaquu riwaayadka badanee uu ku boorinayo inagu calaih isalaatu wasalaam kadib wuxuu yidhi labadaa salaadood markuu tukanayo yusiru hoos buu akriyi fii kusuufi shamsi qorax hadday tahay maadaama salaad maalin ay tahay wayajharuu kor buu u fii khusuufi اlqamari dayixu marka uu madoobaada maadaama salaad habeen ay tahay mas'alada kala qaaditaanka labada salaadood ee dayax iyo qoraxda la kala qaadayaay waa daciif xadiidka ay ku saleeyeenna waa xadiid daciifa ah. xadiidka ay ku saleeyeenna waa xadiidka uu warinayay sheegayay samurata bnu jundub oo nabigu uguna tukiye laa nasmacu lahu sawtan wax dhawaqa maanan maqlaynin buu yihi laakiin saxiixeynka waxaa ku qoran maalinkaas salaad salaadulkusuufka uu tukiyey jahara fiiha bilqiraa'ati qiraada kor inuu akriya baa saxiixaynka ku taala xadiidkana sanadkiisu waa daciifo wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaha haclabata bni cabaadin raximahu llahu oo jahaalo iyo majhuulnimo ay ku jirto isagoo majhuul ahaa buu iqaadkii saxaaxaa khilaafay walidaalika culimmada qaarkoodna waxay yidhahdeen hadduu asixi lahaa xaataa wuxuu ka dhignaan lahaa samura meel fog buu taagnaa dadkuna jamacu waa badnaa saa darteed dhawaqa akhriska muunan maqlaynin laakiin raggii safka hore iyo meesha hore joogay ee saxiixaynku wariyeen baale kor buu u akhriyay nabigu calayh isalaatu wasalaam halkii salaaday uu tukaday kor buu u akhriyey ama waa nahaariya cilada waa cila daciifa wey iyadana ay fuqahada shaaficiyadeen ay ku cileeyeen waxaa daciifinaya salaada ciidu soomaalin maaha soo qiraadii kor loo qaadi maayo salaatulistisqaana waxay yidhaahdeen naskuna ku asaxay kor baa loo qaadi xagee xilimaa la tukadaa asalku fii waqti salaati اciidi wey fii waqti duxaa baa la tukadaa ee kuwan jamaacada loo jideeyey salaat اjumuca ee jamaacadaasoo salaad nahaariya oo maalina maaha qiraadiisoo kor looma akriyin hadaba qaacidadii ahayd salaad maalin weeye oo kor loo akriya maayo horta way burtay haddii naskiina tilmaamay qaacidadiina kaba burto iyaga laftoodu buriyeen oo aqbaleen wax lasii xagxagto lasii qabqabto male masaladan haddaan shaaficiyanahay waana laga hayaa naskuna dhinac buu naga maray xadiidkaan daliishanayna waa daciif samurata bni jundubo saclaabata bni cabaad oo daciif oo majhuula ah ku jira haddaba qadiyad intaasina waa salaadii qorax madoobaadka masalay dadku hadda lagu cusbo oo waayahan aada looga hadlaa waxani waa laba waa laba aayo oo min aayaatillaahi ka mid a aayaadka ilaahay ee kownkaa ka dhacay ee addoommada aakhare lagu xasuusinayo wey hadday waxaan labada ahayn oo aayaadka ilaahaya dhacaan qiyaasan calayhaa ma tukanaynaa salaatulkhusuuf salaatul aayaat ma tukanaynaa oo khusuuf intaan kaba saarno cumuum salaatul aayaati ma ka dhigaynaa dhulgariir baa dhacay fuqahada qaar baa waxay fatwoodeen aayaadkaa salaad in la tukado oo dhulgariiriya hadduu wax dhaco masaa'ibka saas oo kaleeta ee kawniga in salaad la tukado warkaa war daciifo wey sababtoo ah salaada kusuufka la tukan la garay tan see loo tukanaa haddaan salaadaan tukanna dhahno dhulgariir baa dhacay haye aan salaad tukannaa nidhi xillimaan tukanaynaa wakti go-aan ma leedahay see loo tukanayaa ma la khudbaynayaa qaar baa waxay yidhaahdeen aan salaadan raacinno qiraa'ada ha dheereeyo laba rukuuc ha yeelato marka qowliska daciifa weeye duca iyo ilaahay in loo loo carara oo waa baab laakiin salaad gaara aayaadka iyo jalaasishii dhulgariiradu ma ay laha intaasaan ku daynaynaa وصلى الله وسلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi faslun wasalaatu listisqaa'i masnuunatun halkan wuxuu kaga hadlayaa mualifku raximah allahu tacaala waa axkaamta shariicada iyo sunanka ka mid ah oo ah dadku markay roob la-aani dhacdo abaarna ay noqoto in ilaahay la baryo oo la weydiisto dadka inuu waraabiyo abaartana ka qaado waa waxaa la yidhahdaa roobdoonta wey roobdoontu haddaba sharcigeennu saddex dariiq buu u sameeyey dadkeennuna in kale ay ku dareen shariicadu waxay u samaysay oo ugu muhiimsan oo ugu weyn waa fasalka mualifku uu sameeyey oo salaad la tukado oo goobta tukaniyo sida loo tukan doono loo tukanaya aynu mari doona insha allahu tacaala haddaba salaad la tukado ilaahayna horteedna la baryo iyadana lagu baryo dadkuna ay soo baxaan oy arrintaa dadku markay samaynayaanna ilaahay weydiisanayaan roob inuu siiyo taasi wax sharcigeenna ku sugan wey waxaa labaadoo shariicadeenna ku sugan in nasan khudbada jumcada oo kaleeto ilaahay roob lagu weydiisto waa tii nabigu oo khudbada mimbarka saaran sala allahu calayh waalihi wasalam inta nin saxaabi u yimi rasuulka ilaahayow xoolihiya dadkii way baaba'een roob la-aan baana loo baaba'ay ee ilaahay noo bari fadcullaaha yuqisna ilaahay roob hana siiyo ha nooga soo gargaaree noo bari nabiguna ilaahay buu baryo markiiba roobka siiyey khudbada dhexeeduu ku baryey waxay culimmadu uga qiyaasteen haddii cibaadadan horteeda dhexdeeda lagu baryey in adbaaru salawaat iyo salaadaha gadaashood iyo la baryi karo ilaahu roobna si la dhihi karo ariiqada saddexaad ee salafka laga dhaxlay waxaa weeye in dadku qofkay isleeyihiin qofkani qof ilaahay u dhoweeye oo ilaahay ducadii allabariga wuu ka aqbalayaa inta loo tago la yidhaahdo warniyahu inkastoo qof laga aqbali asal ahaan ilaahay og yahay laakiin waxaan ognahay dadku say ugu kala dhow yihiin ilaahay bay ugu kala badan tahay ducadii allabariga in laga aqbalo in qofkaa la yidhaahdo ilaahay noo bari sidii cumar allahu canhu wa ardaahu xilligiisii markay abaaruhu dhaceen uu nabiga adeerkii cabaasa u yeedhay wuxuu yidhi wareedha markaanu roob u baahano nabigaanu u tegi jirnay haddase nabiga allah calayhi salaatu wasalaam waa geeriyooday hadda adunbaa dad ugu dhowo adeerkii ahaayo uu horay noo yidhi amaa calimta ana cama rajuli sinwa abiihi aabbihii maqaamkiisii inuu u jooga sowmoogide niyow ilaahay noo bari saasay cabaas ku dhihi jireen isna ilaahay markuu barya waa ka aqbali jiro roobka dadka waasiin jiray saddexdaa ariiqo de laba waa duco markaa dadku gaar ahaan iyo guud ahaan u ducaystaayo qof khayr lagu yar tuhmayo inta loo taga noo allabari la yaaba labadaasi waa duciya allabari roob la weydiisanayo iyo gargaar midna waa salaada aadaabta leh ee fasalkan looga hadli doono intaa waxaan ahayn ee dhaqanka soomaalida ah bidac bannaanayn weeyo xaaraana waan garanayaa annagoo de axkaana akhrisanna oo safiina ilaa minhaaj laga bilaabo oo kitaabu salaati اlistisqaa akhrisanna weligay garan maayo annagoo salaad roob doon tukannay markii roob la waayo afar wadaad baa khalwo loo bixiyaa qabri wadaad la yar barakaystay tagaan saddex afar beri bay soomaan qabrigana baryaan maalintiina qur-aan akhriyaan dhowrkaa beri kadib baa waxoogay qurbaana laysu keenaa roob doon baa la yidhaahdaa roobkii ilaahay la beryayey maxaa qur-aan qabri lagala doonay adigu garo ummad la lugooyey oo la yidhi aakharadiinna iyo adduunkiinnaba wadaad dhintay bay gacanta ugu jiraan liibaanta labada daaroodna wadaad qabri ku wadaad qabrigiisii galay ka doona ba waa la akhriyayaayoo subxii minhaaji iyo qaasimi iyaa loo fadhiisanayaa baabu salaati listisqaa'i baa laleeyahay wax lagu dhaqmina ma lehe markii roobdoonta la gaaro qabri wadaadun baa lagu yaacay qadiyadaasi marka lagaba soo tago waxyaabaha kale iyo inxiraafka ay leedahay wax diinteenna sal iyo raad kula ma laha roobdoon qabri la aado oo lagu soo khalweeyo oo afar maalmood qur-aan layuu soo akhriyo oo lagu soomo oo maalinka afraad kadib dadkii qurbaan qolo walba nin kaba caanaha keena nin ibriiq iyo darmuus shaaha keena nin waxoogay soora soo kariya nin waxoogay beriisa keena qolo walba wax intay keenaan la isugu yimaada meesha bidco wey qadiyadaasi qadiya sharcan bannaan ma aha ilaahayna looguma dhowaadee waa lagaga fogaadaa maxaanse garan waayey tii kitaabta ku qornaydna waxaanu uga haajirnay midaan diintaba sal ku lahaynna aanu ugu qoor xirannahay ilaahayna lagu baryayo tanna laga cararayaan garan waayey taasi waa roobdoon aynu naqaano aan diinta sal ku lahayn iyadoo si kale loo yardhigayna waan arkay iyadoo marka roobdoonta la gaadho meel raashin inta la ysugu tagoo xoolo la qalo burdaha iyo mawliidka la akhriyana waa arko lagu roob doono kitaab mawliidoo la akriyoo daybici iyo barsanjiya hal kelimadoo roob doonaba kuma qorne burdaa la akhriyey ilaah roob nasiiba kuma taale ducana ma aha qasiidada burdadu waa un wadaad intuu jidbooday iska geeraaray weeye wax badanoo kufri iyo shirkigana galay oo ku dhacay markiisii horena nin culamaana ma ahayn nin diin yaqaanana ma ahayn ardaal wuxuu ahaa dariiqyada dadka u fadhiista maxamed ibnu saciid ilbuusiri gabayadiisana cid ilaahay abuuro ka maagashay labadii dhashay xaaskiisana ha noqotee ma jiraan caydiisa diiwaankiisa akhriya idinku waa madbuuco maxamed saciid ilbuusiri waa la daabacay karaanigu kuwa arjiyada qoru ahaan jiray markii dambena nin gabayaa uu ahaayee waxooga waan riyooday oo waan jidbooday buu yidhi baabkii jidbada iyo riyaduu galay diin waxba kama ogeyn markaasuu waxaan loo baahnayn oo diinta xaaraanku ku iyo shirki meelo badan ka wareegay ninkii yaqaanana hamsiyada iyo qasiida qasiidada burdaha labadaba wax badan baad ugu tegi marka taa in burdo la akriyo roobdoon meelay kaga taalla ma laha diintana meel la kagama qora in kitaab mawlidda la akhriyo naafiya laba iyo saddex ariya intee la qasho reerka meel duleedkiisaa loo baxo salaatulistisqaa baa musallaya bannaan loo bixi jiray salaaddii baa lagu bedelay bidcaha noqotee waxaa kaaga daran sunnadii sharciga ahayd baa lagu baabi'iyey roobdoon baa la rabaa maxaan samaynaa dhowr neef iyo burdiya mawlid wey iyadana biciya xaaraan diinta sal ku lahayn wey mid saddexaada waxaa jirta carab cadda la yidhaahdo oo soomaalida qaarkood samayso neef arcada bariis cad iyo caano iyo wax lamida ah, keliya banaanka laisugu yimaadaa wax guduudan iyo wax suugale baa laga ilaaliyaa somalida qaarkeed baa taqaano waxay u yihahdaan carabcaddaa la yidhaahdaa isna waa nooc roobdoonta kamida ah. isagana diinta saliya raatoona kuma laha meesha wadaaddaa ka teliya nimayo raashinii xoolo la qalayo rag baa ka shaqaysanayo waxoogay saliya raashin ka diyaarsanaya meeshu masalo diin maaha haddii kale roobdoon iyo xoolo laqal iyo raashin laysu keenay maxaa isku daray maxaa qoorta isugu xihay inta shariicadeennu roobdoon sheegtay raashin laysu keenayna kuma jirto xoolo la qalayna kuma jirto meel barwaaqo la daaqayo oo maalinkaa la dhargayna kuma jirto keliya waxaa ugu dhowi waa masaakiinta hala xuso agoonta iyo masaakiinta dariskii war dadka si guud sadaqaha loogu dhiirigeliyo baynu arki doonaa laakiin ha laysu keena qurbaanka shaqo wadaad weyn niman baa biil ka raadsanayoo dadkii diin uga dhigay mid afraadan diinta sal ku lahayn baa jirta ardada qur-aanka dugsiga dhigata intii kabaha laga saaro oo looxda madaxa loo saaro cagagubta iyo toga hareerihiisa yursil isamaa calaykum midraaran qaada in la yidhaahdo joo looxdu madaxa u saaran tahayna diinta salya raatoona kuma laha bal waxaa idin weydiiyey saddexdii diintu jiraysaba intii eh, kii ugu muhiimsanaa laga tegey baa afar bidcaa lagu roob doonay tiibaa dadkii sunno u noqotay waa la kala dhaxlay ki yaraabaa ku waayeelay iyada unbaaba diin la mooday diinna maaha kii minhaajka akhriyaya haddaad safiino ka bilowda fiqiga shaaficiga ood minhaaj iska daaya rawdatu aalibiin u gudubto ama sharxulkabiirkii raafici loox madaxaa la saarta meella kagama qorna carab cadiy naf iyo bariis cadna meella kagama taalo burdi iyo mawlid ha lagu roob doonana meella kagama taalo markii la yidhaahdo qubuurta hala galo markii la roob la weydiisanayo ha lagu khalaawayo qurbaan ha la soo ururiyana meella kagama taal waxaasoo dhan waa bidac aan diinta sal iyo raatoona ku lahayn dadka ha loo sheego kutubtan la akhrisanaya shaaficiyana ha lagu wareeriye markii ilaahay la baryayo siay diintu jiraysa ha la raaco in la ducaysto ilaahay la baryo salaad gadaasheeda iyo khudba lagu bariyaa iyo qof khayr lagu tuhmayo inta loo taga la yidhahdo warniyahow khayr baanu ku malaynaynaa malaha iyaga run allaha kaaga dhigee ilaahay noo bari iyo salaadan ilaahay lagu wada baryayee sifadan iyo qaabkan soo socdaleh in la sameeyo intaa waya shariicadeenna roobdoonteedu marka waa salaatu listisqaa'i salaada roobdoontu masnuunatun sunno weeye xadiidkii acraabigaana caddeeyey nabiguna cala salaam ficil ahaan buu u sameeyey weli wax riwaayaadoo asaxay oo amar uu ku bixinayo salaad roobdoon in la tukada anigu ma xasuusto maarag xadiidkii acraabigaan soo marnayna wuxuu ahaa laa ilaa an tatawaca saa darteed maadaama nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam salaaduna tahay mid ilaahay loogu dhowaanayo oo cibaado lagu baryayo waxa ugu yaray noqon karta waa inay sunna noqoto marka sunnada waa sunno nooleyn u baahan waa sunno markaynu roob u baahanaba inaynu tukanno ilaahay ku barina laynooga baahan yahay wey fa ya'muruhum haddaba imaamku wuxuu farayaa bitowbati dadku dunuubta inay ka toobad keenaan waasadaqati inay sadaqa la baxaan labadaba wuu amrayaa wاlkhuruuji in laga baxo min almadaalimi dulmigii addoommada loo geystay qof waliba dulmiguu ku jiray inuu faraha kala baxo wa musaalaxati alacdaa'i muslimiinta labadii colihi inay heshiiyaan oo iscafiyaan wa siyaami alaaثati ayaamin saddex maalmood in la soomo intaasuu imaamku dadka amri buu yidhi intani waa in cumuuman si guud ahaan dadka muslimiinta ilaahay loogu dhowaado laga rabay wey labadan hore iyo soonka aahaarta salafka ka sugan bay ka mid tahayoo waxay ka mid tahay waraaqihii uu qori jiray cumar bnu cabdilcasiis raximahu llahu tacaala xilligii khaliifada muslimiinta uu ahaa sida xaafid cabdirasaaq ibn hamaam sancaani musanafkiisa bisanadin saxiixin ku wariyey warqadihii uu kala diray waxaa ka mid ah maymuun ibni mahraan uu u diray roobdoonta markuu ka hadlayey marka warqadii way dheeraydee waxaa ka mid ahayd inuu yidhi qofkii awooda an yasuuma aw wayatasadaqa falyafcal qofkii awooda inuu sadaqo la sii baxo oo uu soomo ha sameeyo maanaa kullamaa dadku ay cibaadaadka badiyaan ilaahay ducadooda wuu aqbalaa towbadana daahirka qur-aanka laga qaato waxay yidhaahdeen ilaahay baa wuxuu yidhi ilaahay dembi dhaaf weystiista faqultu اstakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil الsamaa calaykum midraara inay dunuubtu tahay waxa roob la-aanta keenayna dee qur-aankaaba sheegay iyo sunnada nabiga calayh الsalaatu wasalaam intan madaalimtoo laga baxay iyo acdaada oo heshiisi iyo towbada guud ahaanna waa dunuubtii qaybo kamida weeye tusaale un baa loo soo qaatee dadku dunuubtoo dhan inay ka towbad keenaan wixii dulmi aadama ay celiyaan si dadku markii ay makfiro helaan baa ilaahay roob siiyaa qur-aanku siduu sheegay weeye walidaalika ilaahay roob la-aanta markuu qur-aanka tilmaamayay waa kii lahaa walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min aلsamaaءi wاlardi walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun cirkiiyo dhulka barakadoodaan usii dayn lahayn ilaahay intay ka cabsadaan iimaan saxana la yimaadaan laakiin dembigay sameeyeen baa sidan keenay waan low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maan adaan hadday jidka ilaahay ku toosnaan lahaayeen roob biyo badan baanu siin lahayn laakiin dunuubtan badata iyo mukhaalafada sharciga ee badan baa sabab u ah hasii kala ahaata dunuubtaasibe in roob la-aani ay dhacdo laakiin roobkii ilaahay uma waayine dadka waa la imtixaanayaa saa darteed dadka in la yidhahdo towbad keena oo lagu dhiirigeliyo dunuubta ilaahay laga gala in laga toobad keeno madaalimu lcibaadi addoommada laga qabana xaqooda loo ceeliyo ilaahayna sadaqa iyo soon loogu dhowaadaayey aafaarta salafka iyo cumuumiyaadka shariicada laga qaatay laakiin inta aan garanayo nas khaas ahoo fi listisqaa'i baabkeeda gaar ugu soo arooray anigu maanan arag kadib uma yakhruju bihim kadib wuu la baxayaa fi lyowmi araabici maalinka afraad maalinka afraad baa magaaladii iyo deegaankii laga bixi waa haddii laga bixi karo oo meel koonaheeda iyo darafkeeda la gaari karo laakiin hadda haddaa tiraa nairobi baan ka bixi darafkeeda goob dadku wada gaari karaan bayna lahayn sida ciiddii oo kaleeto baa meel guryaha iyo masaajidda ka baxsan baa la tegi qadiyaddaa in meel la tago oo dadkana wakti loo qabto nabigeenay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam inuu dadka wakti u qabtay maalinkii dadka loo qabtayna uu baxay cumar cabdilcasiisna risaaladiisay ka mid ahayd dadkana maalin u qabow ogeysiis bixi maalin hobleynu roobdoon tukanaynaa xilligii haddaba marka la gaarana salaadii tuko haddaba laba arrimood baa muhima inaad ogaato meeshii mar haddaad ogaatay lagu tukanayay meel sida ciidda meelaha lagu tukadoo kale inay tahay xillibaa la tukanayaa waxaase ka horeysa xilliga haynoo dambeeye goor baynu ka ambabaxaynaa qaabkee baynugu ambabaxaynaa maalinkaa maalin ciida maaha maalin xaflad iyo damaashaadna maaha waa maalin duruufi jirto ilaahayna la baryayoo la isu dullaynayo fii iyaabi bidlatin dharkii iyo shaqada lagu baxayaa dharkii jeexjeexnaa ee wasakhda lahaa ee aan nadaafada lahayn ean xarago loogu talagelin baa la soo labisanayaa waayo maanta bandhig iyo xaraga maahane rabbi baa baahidaada loo muujinayaa oo la tusayaa asbaabta ducada lagu aqbalana waxaa ka mida rabbi inaad tadallul iyo inaad u baahan tahoodan meel kala haysanin inaad kuna celcelisa dhaqan ahaanna u muujiso waxyaabaha ducada lagu aqbalo wey fii hiyaabi bidlatin haddaba dharkii shaqada iyo hawshiiyo adeega baa lagu soo bixi innaga hadda roobdoon baa banaanka loo bixi haddii la yidhaahdo sulab iyo qamiisyo cusub iyo cumaamadi iyo in lasoo qaataa laga yaabaa roobdoon markay tahay ma aha meesha bandhiga iyo fagaari iyo xaraga meehee maalinkaas waa inay tabardarada iyo dacfiga iyo taagxumada iyo baahida rabbi loo qabo sida afka looga leeyahay korkaagana inay ka muuqata wey iyo wastikaanatin adigoo isu dullaynaya rabbi wa tabarucin adoo ducada badinaya intaasaa lagu baxayaa masalada waxay ku salaysan tahay xadiid ibnu cabaas oo xasana oo ibnu maaja iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo kayrkoodba wariyeen baa wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinka uu rooboonayey kharaja mutabadilan isagoo dharkuu ka shaqaysanayay qabuu baxay soo qabaysi iyo isa soo nadiifin iyo ma samaynin dhar cusub iyo dhar nadiifiiyo mutakhashican mutada mutawaadican isagoo aada tawaaduc iyo isduleyn uga muuqato khushuucna ay ka muuqatee qayle iyo orod iyo sawaxan aan lahayn buu nabigu baxay sala allahu calayhi wasalam mutarasilan aayarna socda oo aan ordaynin oon laxaadsanaynin socod aayar la soconayo sidii qof waxoogay taagiya dani u tabataa dan u dan sheegtay oo tabartiisii iyo dantiisu ay socodkii gaabisay baa rabbi baa subxana wa tacaala socodkaaga xataa la isu ina madaxtaag iyo kibir inaanu maanta kugu jirin ood isdhiibtay ood gacmaha kor u taagtay baa la muujinayaa rabbi loo muujinayaa subxaana wa tacaala sidaasuu ku soo baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa la soo baxayo waxay culimmada qaarkood sid bn baaaliya soo guuriyeen ijmaac aadaanna maleh salaada aqimna maleh waa sidii salaada ciidoo kale la wadaagtaayo loomana aadimo loomana aqimo goormaa guryaha laga soo baxayaa goormaasa la tukanayaa xilligii salaatulciid la tukan jiray baa la tukanayaa wa abu daawuud iyo keyrkii baa min xadiidi caaisha ka soo wariyeen kharaja rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam xiina badaa xaajibu shams guriga wuxuu ka soo baxay qorkay qoraxda baalkeedu uu soo baxay intii la sii socdayna wakhtiulkaraaha tagayoo korbay u soo kacday kadibna salaadiibaa halkaa lagu tukaday marka meeshii la tago ee musallihii lagu tukanaya istisqaa iyo roobdoonta la isugu yimaado waa salaad iyo khudbo waxa meesha loo yimid salaad iyo khudbada yaa horeeya isagaa inoo keeni doona wayusallii wuu tukinayaa bihim dadkiibuu imaamku tukin rakcatayni laba ragcadood ka salaati اlciidi lamida laba ragcadood oo sidii salaadii ciidda ah oo takbiiraheedii toddobada iyo shanta ay lahayd leh buu tukinayaa cumuumka xadiidka tashbiihu nabiga ibnu cabaas waxa uu leeyahay radi allahu canhu ardaa wasallaa rakcatayni kamaa yusallii fi lciidi laba ragcadood buu tukaday sidii ciiduuna u tukaday laba ragcadoodoo haddaba salaadii ciidda shabahaayey salaadii ciiddu salaadaha kale takbiirahay dheerayd marka shabahu iyo tashbiihu marka ugu horeyso cinda jamhuuri اfuqahaa wuxuu ku dhacayaa takbiirihii ciidu khaaska lahayd tan hore toddobuu takbiirsanayaa tan dambana markuu soo istaaga shan jeer buu allahu akbar dhahayaa labadabana qiraa'adaa ka dambaysa kadib markii la aqrinaya fi صaxiixayni min xadiidi cabdilaahi bni zayd waxaa ku sugan nabigu jahara biاlqiraa'ati fiihimaa labada ragcadoodba kor baa loo akriye hoos loo akrin maayo salaadii marka la tukado shaaficiyadu waxay yidhaahdeen uma yakhtubu kadib buu khudbaynayaa bacdahumaa labada ragcadood kadib dhammaan axaadiista ku soo aroortay in khudbadu iyo salaada istisquhu ay khudbadu dambayso dhammaan waa daciif oo waxba kama sugna dhammaan axaadiidta saxiixa ee khudbo ama wax lagu eg sheegtay waa salaada ka hor saas darteed salaatulciid labada culimmada labada qowl ee qablaha iyo bacdahaa laysku hayaay waxaa saxiix oo raajixa ah inay salaadu dambayso khudbaduna horeyso salaadu salaada ciidday shabahdaa laakiin khudbada jumcada sida loo soo horeysiiyo baata istisqahana loo soo horeysiinayaa riwaayaadku dhammaantood saasay leeyihin xadiid cabdillaahi bni zayd xadiid ibni cabaasin xadiidu caaishata dhammaantood walidaalika ibnu cabaas xadiidkiisa waxaa ka mida inuu leeyahay nabigu wuu soo baxay walam yakhtub khubatakum haadihi khudbadiinnan oo kale ma khudbaynin laakiin wuu duceeyey duciya allabari buu sameeyey uma sallaa ragcatayni ka salaati اlciidi haddaba salaatun ciidda laba ragcadood ee gadaal ka yimid wey caaishana xadiidkeeda saxiixa waxay leedahay nabigu wuu soo baxay markii bannaankii uu yimid meel buu ku fadhiistay markaasuu wuxuu yidhi innakum shakawtum jadba jadba diyaarikum dadyo waxaad ka soo dacwooteen in dhulkiinnii abaari ku habsa